بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وحن كسر تحتر نواحه أحكام في الصيام كان من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام وحن كسر المركة مسائشة يعني يسون كتبينية يا حيوان كتبينين وحن كورم إذا بعض المسائل ما أنتنا هذيك قفك يعني قبل يسولم مباشرة oo uu dhunkado ama uu eego deetana manid ay ka timaado ama madi ay ka timaado xukunkeedu muxuu noqonayaa masalada noocaas ah masalada sida raajixi waxa weeye in tacamada inzaal almaniyi bilmubaasharati aw altaqbiili annahu yuftir hadduu u kaso in uu biyaha iska keeno oo mubaasharo iskaga keeno ama dhunkasho iskaga keeno soonku waa ka jabaya markaa saasa raajixa masalada dhunkashada iyo mubaasharadu xukunkeedu maxay noqonaysaa qofka sooman gabadhiisa uu dhunkado ama gabadhuba ninkeeda ay dhunkato iyo mubaasharadu inuu la baashiro ninku gabadhiisa haddaanay yacni biyaanay ka imanin masalada noocaasi ah tafsiil baa ku jira qowlka saxiixa ah haddii qofku naftiisa uu hanan karo oon arrinta noocaasi ku keenin jimaac oo uu isog yahay waxba ka jabin maysa marka way u bannaan tahay laakiin qofku haddii naftiisa uu baqayo looma ogola min baabi saddi dariica innagoo ka ilaalinayna inuu soonkiisu uu ka jabo oo laba bilood uu soomo ay ku waajibto marka waxa u daliila xadiidu caaisha fi saxiixayn radi allahu canha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'im nebigu wuu dhunkan jiray dumarkiisa isagoo sooman ولكنه كان أملككم لإربه آه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسيسا ووهنني مرك وقابك مرك قفة نفسيسا هين كراه وانا ريت نوعا شيكو كينو شماع وقرعه ويبنانته قفة نفسيسا عن هين كرين أما حديث عرس بزواج آه. حديث عهد بزواج أما قفل أن يرى ويوب نفسيسا عن هين كرين قفة نوعا سيئ بنكشده إيه iyo مباشرة رمضان uma bannaana waayo masalada kaleynu ku hadlaynaa waxa weeye qofka waagi uu soo gaadho la eedaamo eedaankii labaad isagoo jinaabaysanan weli maydhan xukunkiisu muxuu noqonayaa soonku miyuu ka ansaxaya mise kama ansaxayo masalada noocaasi ah sida waxa weye markii dambe la isku waafaqay ee ijmaacu uu ku guntamay waxa weeye soonku inuu ka ansaxayo waxaa u daliila marka xadiidka umu salama radi allahu canha iyo xadiidka caaisha inuu nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yusbixu junuban min jimaac ثم يغتسل ويصوم متفق عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بريتن جري اسغو جنابيتن او ولي من جنابات الجماعي كا دباتن النبي كم يدن جري او اسك صوم جري متفق عليه مرتوح العلماء سوى فقيان مرتي دمبا قف وان وحوي هدي او لو ادم ايدان كي لبا اسغو ولي ما يدن سوفي سوى صحيح يا dadka qaar waxay hanseen maalintaa inaan usoon lahayn lakin waa qalad wey waxaad ka warantaa qofka sooman hadduu istoobo soonka miyuu ka jabayaa mise ka jabi maayo sida saxiixa ee culimmada badankooda ay ku tegeen waxa weeye daliilku waafaqsani toobniinku soonka ma jabiyo kaa jabin maayo markaa xadiidka odhanaya afdar alxaajibu walmaxjuum isagana markaa waa laga jawaabay xadiidka noocaasiya ah. imaamu shawkani hadal fiican buu yidhi wuxuu yidhi xadiidta waxaa lagu jamcinayaa in la yidhaahdo qofka toomiinka ku daciifaya ee awooddiisu ay daraanayso waa makruuh haddii ay gaadhayso xad qofku uu markuu istoobo aad uu daciifo oy keenayso soonka inuu jabiyaa qofka noocaasii uma bannaana xaalad kasta waxa fiican qofku inuu ka fogaado toobniinka marka saasaa markaa waxa weye lagu xambaaraya ayuu yihi sheekhaasi raximah allahu tacaala waxaad ka warataa qofka haddii xididkiisa la jeexo oo dhiig uu ka yimaado dadka qaar baa markaa waxa lagu daweeyaa soonku miyuu ka jabaya mise ka jabi maayo kama jabayo soonku soo saxiixa waayo soonku marka dad waxaasaa jabiya daliil baa laga doonaya alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana calayh soonkii inuu ka ansaxay baa qofka wasala qofkana waxaasuu soonku jabiyaa waxaa lagu odhanayaa keen daliilka inuu jabiyo soonka dadki qaar baa kunaxanta soonka jabisa laa ma jabisa waa dembi wey qofka ajarkii ka daciisanaysa marka waxaad ka warantaa qofka dhiig furan uu ku dhaco sankao kale waxa weeye gorora ama ilkiisu ay dhiigaan amaaftiisu uu dhiigo soonku miyuu ka jabaya mise kama jabayo saa saxiixa ah soonku kama jabaya haddaanu liqin dhiiggiisa haddaanu dhiigga liqin ka jabi maayo soonku waxaad ka warantaa masalada kale qofku hadduu dhiigga iska shubo oo qof kale uu shubo dhiigga ka waran sida raajixa kama jabayo tobniinkii markaynu tilmaanay inaanay jabinaynin tanna xukunkii tobniinku may qaabanaysa qofku hadday ku daciifayana waa makruuh hadday keensanayso sawkiisu inuu waxa weeye waa furo oo dacfiga uu ku darnaanayana uma banaana waxaad ka warantaa qofka soofin hadduu indhakuusho indhakuulu marsado soonku miyuu ka jabaya mise kama jabayo waxaa la tilmaamay indhakuusha qaar ayaa laga dareema carabka saa saxiixa ah soonku kama jabayo makruhna markaa ma aha wax daliiloo tilmaamayaana ma jirto waxaad ka horaysaa qofka dhegta isaga sugaa dawo dhigadhibica soonku miyuu ka tabayo mise kama tabayo kama tabayo waayo soonku wixii caloosha gaadha ayaa jabiya ama jirka gudihiisa o dhan wixii gaadhaa ma jabiyo calooshuunba wixii gaadha unbaa jabinaya soonka saasaa markaa saxiixa waxaad ka horaysaa qofka soonka qofka soomani haddii uu matago soonku miyuu ka tabayo mise kama tabayo marka masalada sida raajix waxa wey haddii qofku uu matago haddii uu iska matajiyo hadduu matagaba waxa weeye kama jabiso xadiiskan waa la celeeyey markaa xadiiska hore musulmaan man daraca alqayb falaa qadaa calayh waman istaqaa fa calayhi alqada ظaahiruhu sixa weeye laakiin imaam axmed iyo bukhaari iyo daarimi iyo abu cali atuusi iyo keyrkooda ayaa celeeyey marka markaa sida raajixi waa maxay qofku matagu muطalaqan kama jabiyo saasa markaa raajixa waxaad ka warrantaa qofku haddii uu soonku uu ka jabo oo wax cuno ama wax cabo ama uu jimaaco miyuu sii wadayaa soonka isagoo iska cunaya u iska cabaya maa inaa soonka u dhamaystiraya waxaa u daliila uma atimu siyaama ila leyl soonka dhamaystir dhamaystira ilaa habeenkii marka waayo qofka xaaraan buu ka yahay ilaa habeenkii intay gaadhayso marka xataa siduu qofku soonka u ka jago o qalaynaya ayaa u dhamaystiraya marka wallahu aclam sal allahu alayh maxamed wala alihi wasaxbi wasalam